بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii toddobaad ee ka mid ah min kitaab sifati salaati الnabiy salى اllahu عalayh waalih wasalam التأmiin wa jahru اlimaami bihi halkaasaynu ku joognay baan u malay intayna gudagelin dhowr masalo aan baraarujiyo masalada koowaad shalay waxaynu soo marray ruuxa caajiska ah ee faataxada aqoonin inuu subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah adkaartaas uu akhrinayo iyo wixii la halmaala fuqahaadu marka waxay leeyihiin ma aha ujeeddada xadiidkaas u yimid in aad marba haddaadan faataxada aqoonin dikrigaa iska wadatood weligaa ku tukato waxaa weeye saacaddaas salaaddu ay ku qabatay xaggana faatixaad aan garanaynin dikrigaas haddii kuu fudud yahay ku tuko kadibna faatixada baro wey macnuhu in la barta inay waajib tahay masale khilaaf ku jira ma ah culimmadu muran kama qabaan ruuxa cajamiga ama carabigaa faatixada inuu barto waa waajib waa inuuna ku tukado haddayse dhacda aadda alleh inuu maanta ruux soo islaam sadan islaamka ugu qabannay xoogogu diinta fahansiinay baa salaadii duhurna gashay faatixana ma yaqaan salaaddii ma ka tegahayaa maya haddii subxaan allah walxamdulilah ay u fududaato intaasaa loo boobsiin uu ku tukan duhurka casarka intaan la gaadhina faatixadaa la bari macnahaasuu xadiidku u jeedaa culammaduna ay u ijmaaceen ee ma aha inaad iska wadanayso weligaa subxaan allah faatixana faraha laga qaaday taas marka in la baraarujiyay munaasab tahay arday baa shalay wuxuu yidhi ninka intaa intaa gartay faatixaba wuu garanhayaa buuri ruuxii markaa saa subxaan allah alxamdu lilah walaa ilah intaada hadduu qabto faatixaba ka dhib yar buui faatixa kaba dhib yaro marka loo fiiriyo carabta marka loo eego intaa adkaar ayagu ay qabsan jireen walaa xawl walaa quwat ninka carabka waa odhan jiray subxaan allah alxamdulilah shay caadee u tahay waxayna diidi jireen laa ilaha illa allah intaasay ka murmahayeen o ogolayn marka adkaar ayagaa u dhib yar bay ahayd laakiin ninka cajimaga waxaa laga yaabaa dikrigaas iyo faatixa inay isku soo u dhibaan laakiin dikriga iyo faatixada faatixada ka dheer kana adag way ka adag tahay laakiin toban daqiiqa ruuxa intan lagu bari karaa laakiin faatixo sixideedu waxay qaadanaysaa saacaday qaadan taasi marka waan baraarujinla midda labaad shalay markaynu marayna xadiidkii jaabir inoo dambeeyey wujuubu alqira'a fi siriya baabkii inoo dambeeyey xadiidka u horreeyey oo qaala jaabirun kunaa naqra'u fi الظuhri wاlcasri khalfa اlimaami fi الragcatayn اluulayayni bifaatixati اlkitaabi wa suuratin wa fi اlأkhrayayni bifaatixati اlkitaab waxaynu soo tilmaannay in alimaam almizi abulxajaaj almizi uu rajaxay xadiidku inuu mawquuf yahay kitaabkan u tiiriyey wuxuu ah tahdiib اlkamaal saxna ma aha waxaan kitaab hadalku wuxuu ku yaalaa tuxfat اlashraaf tuxfat اlashraafka mizi labada kitaab wadaadku uu leeya waaweyn kitaabka loo yaqaano tuxfat اlashraaf ayuu ku yihi waa mawquuf ee ma aha tahdiib اlkamaal ayib tanbiiha saddexaad markaynu maraynay falyandur xadiidkii inoo dambeeyey kaka horeeya man qara'a xarfan xadidka ka horeeya qaala sal lay slam ina almusalli yunaaji rabbahu falyandur bima yunaajihi bih damiirkaa bihi waxaan moodaya sabaqlisaan inaan u celinay allah allah in loo celiya munaasab ma ah waa in loo celiyo waxa ilaahay lagu baryahay ama dikriga ama ducada ama qur-aanka la akhrinayo falyandur ha eego bimaa yunaajihi illaah bihi bay ka dhigan tahay ilahay wuxuu kula koodahaya ee uu kula faqahaya haska fiirsho atamiinu wa jahru limaami bihi aamiinsiga iyo in imaamku uu la jahro oo markuu wala daaliin yidhaahdo asna aamiin u dhaho aamiin marka hore waa lafdi carabi a mise waa lafdi cibraani ah oo markaa la carabiyeeyey wadaaduhu waa isku maandhaafeen si kastaba noqotee aamiin macnaheedu waxaa weeye ilaahuna aqbal weye istajib ducaana ah weye iyo allow iga aqbal weeya marka in alifka hore la mado ayaana loo badan yahay in la qasriyo amiin la yidhaahdo amiin la yidhaahdo waa lua shaada fi اlcarab lua shaada wey in la dheereeyo lamadaa loo badan yahay aamiin ayb xagga kale waxay u badan yihiin eh, qolyaha lugawiyiinta inay ahayd kelima cibriya oo markaa la carabiyeeyey eray qolyihii reer banu israiil ay isticmaali jireen oo carabtu waagi dambe ay ka qaato ka dheegatay kadibna ay isticmaaleen weeyaa loo badan yahay macnihiisuna waa sidaa ilaa ymina haada ereyga aamiina baaqi buu ku yahay dadka ahlu kitaabka ah kuwan hadda aynu dhex joogin nasaarada ah markay baybalka iyo balaayada akhriyaan ayman bay kuleeyihiin markay ducaynhayaan ayman somayda arag ayman bay kuleeyihiin aamiinta oo ln sooma aha la yar mxuu ahaayey yar siloon waa aamiinto yaraha siloon marka ereygu halkaasu ka soo jeeda xagga xukumkeeda aamiinta xukumkeeda waa sunno cinda aljumhuur imaamku inuu dhaho ma'muumkuna yidhaahdo waa sunno ee waajib ma aha jumhuur اlculamaa sidaasay qabaan maalig iyo abu xaniife waxay leeyihiin ayagu waxaa loo sunneeyaa ma'muumiinta ku daba tukanaya imaamka basa inay aamiin dhahaan looma sunneeyo imaamku inuu aamiin dhahay dheheen waa abu xaniifiya maalig jumhuur ahlcilmina labada kooxoodba waa laga rabaa hogaamiyaha iyo la hogaanshahaba ibn xasm asagu wuxuu leeyahay aamintu waa sunna imaamku sunnay u tahay laakiin dadka kutaba tukanaya farad bay ku tahay waajib kama tegi karaan asagoo halkaasuu maray raafido oo qolya shiicada ka tirsan oon islaamka ku maxaabsaday muslimiin aan ahayn ayagu waxay dhaheen aamiin ruuxuu yidhahda saadis way buraysaa soo kafya kaa dheeri maaha aamiin ruuxuu yidhahda saada way buraysaa iyo waa sunno iyo waajib bay kala taagan yihin dadka islamka maxaabsanhayay qaybo ka mida yani raafidadu muslimiin kama tirsana muslimiin baa lagu sheegaa muslimiin ma aha yaa lagugu khaldin weliga laakiin islaamkii waa waxaa wey tollaan weeyo ninka doona wuu sheegan wax yac ka dhigna ma jiro marka waa tollaan almuhim dadka hore muslimiinta wanaagsan waxay isku dhex yaalaan warkoodu sunno iyo waajib sunno iyo waajib bay isku dhex taala ra'yiga maalig abu xaniifa ma xoog badno waa laga xoog badan yahay ra'yiga maalig abu xaniifa ma xoog badno ra'yiga ibn xasamna tafriiqiisu tafriiq looga horeeye ma aha tafriiq looga horeeyey tasriixaas in la yidhaha kana waa sunno kana waa waajib waa warag daahiriya la yimaadeen sida muuqanaysa had iyo gooruu masaa'ilku nina daraf buu istaagi nina gees buu istaagi marka dhexdhexaadkaa wanaagsan haddaan adillo aysan kuu diidin hadduu daliilku hawl adag kugu xambaara adayggaasaad mari haddii uu kuu fuday waad adilo kada raajxdan aysan haynin meelaha dhexdhexaadka inta badan la iska istaaga bilmunaasaba xanafiyadu inagu shaaficiya somayna dhihin ninkii faataxa ka taga ee akhri'i waaya ama salaadu siriye ha noqoto ama salaad jahriye ha noqotee salaaddiisa waa baailo xanafiye qowl baa jira ay leeyihiin oo ah ninkii akhriya salaaddiis waa buraysaa man qara'a alfaatixata wara'a alimaami faqad baطla salaatuhu xaniifiya qabtaa waa qowl ayagoo leeyihiin oo weliba rag waaweyn ay ku tageen nimanna ay daciifiyaan oy naqdiyaan innaguna waxaan taagnay ninka akrin waaya way ka buraysaa ninna wuxuu taagan yahay ninka akhriyay ka buraysaa marka waa la kala fogaaday waa la kala fogaaday maalikiyadii xanaabilada dhexdhexaysay yidhi hadday salaadu siriyey tahayna ha la akhriyo haddaad imaam daba taagan tahay oo yaa u roon soo maaha hadday xanafiya iyo shaaficiye kale istaageen laba gees yaa dhexdhexaadka jooga faatixada marna waa laga tegin marna waa la akrin goormaan akrin markaan imaam aanan dhegaysanayn goormaan ka tegi markaan imaam qur-aankii dhegaysanayo warkaas waa war dhexaadoo fiican adilaana tusaysa intaasan la sii gaadhin ba dhexdhexaadnimadka uma intaa kadib kaana wuxuu aha sala allahu alayh waali wasalam ida intahaa markuu ka dhammaado min qira'ati اlfaatixati faatixada akhrinteeda qaala wuxuu dhihi jiray aamiin allaw naga aqbal yajharu biha waa la jahri jiro codka kor buu u qaadi jiray aamiinta ma siraysan jirin wayamudu biha waana taagi jiray bimacnaa wuu mada jire ma gaabin jira aamiin midka dambe asagoo hadda waa kii caradu sukun adii jirteen way dhiba malaa lakin kahore aan ka hadlaynaa kelamada haya laga hadlay waa ka hore ayb wa kaana yamuru nabigu wuxuu fari jiray almuqtadiina kuwa ku dayanhaya isagaa salaada ku xidhay bitamiini aamiinsugu fari jira inay aamiin dhahaan bucayda tamiil imaami imaamka aamiinsigiisa wax yar kadib bacdo oo la taskhiiriye weeye oo bucaydo la yihi fa yaquul wuxuu suubanu odhan jiray idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquuluu waxaad idinku jidhaahdaan aamiin dhaha faina almalaaikata malaaigtu taquulu ayadna waxay dhihi aamiin ayadna halkaasay ka aaminsanoo waa idan maqlaysa waina alimaama imaamkii idintujinha yaquulu aamiin isna aamiin buu dhihi waa isku qalandaraysaa marka malaa'igtii imaamkii muslimiintu ku daba tukanhayey intaasaa isku qalandar intiiba ilahay baryaysa allaw naga aqballe ilahay waa aqbalaysa waa afuurraxiim waana kariim ah wa fii lafdin lafdi xadiidku uu leeyay waxaa ku yimid wa fii riwaaya ka fiican idaa amana alimaamu lannu riwaayada hore waa riwaayatu macmar tan dambena waa riwaayatu maalik iyo hayrkii macmar can zuhri iyo maalik can zuhri wa fii lafdin riwaayo kale waxaa ku yimid idaa ammana alimaamu imaamku hadduu aaminsado aamin yidhaahdo faaminuu idinkuna aamin dhaha imaamkaa idinka horayn baa ka muuqata ayib waa haddii fada la yidhaahdo waa fadi caaifada tacqiibka faa'iidinaya saxna mee waa shardiyo weeye hardigii ba gashay idaa ma l faaminu ayib marka inaad la bisood la xidhiidhsato oo isla wadaan buu macnuhu keenaya faman waafaa ninkuu waafaqo tamiinuhu aamiinkiisu ay ku beeganto tamiin almalaaikati malaaigta aaminteeda ay ku beeganto wa fii lafdin yani waxay iskugu xidhan tahay ufira lahu maa taqadama min dembi ninkay aamiintiisu ku beeganto tii malaa'igta dembigiisi horaa loo dhaafaa saasa iskugu xidhan yahay xadiidka riwaayada hore wa fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku yimid idaa qaala axadukum fi salaa midkiin hadduu salaada gudaheeda ku yidhaahdo waana lafdigii muslim weeye aamiin uu yidhaahdo wlmalaaikatu fi samaai aamiin malaaigta cirka jirtana aamiin ay dhahdo fawaafaqa uu ku beegma axaduhumaa midkood alaakhara kii kale ufira lahu waa loo dambi dhaafahayaa maa taqadama wixii horreeyo min dembiha baa loo dhaafi xadiidku waa min xadiid abi hurayra weeye ayb marka lafdigaa hore ee xadiidka uu ku soo bilaabay sheekhu ee wa kaana ya'muru اlmuqtadiina bالta'miini bucayda ta'miin اlimaami fayaquul إida qaala اlimaamu غayr اlmaqdubi calayhim wala الضaliina faquluu aamiin faina اlmalaa'ikata taqulu aamiin waina اlimaama yaquulu aamiin intaa hore wadaaddaa waxay yidhaahdaan waxaa la tafaruday macmar macmar baa la gooni noqday macmar ibnu raashid abu curwat alyamani can الzuhriy ayib can abi salma wa saciid bn musayib can abi hurayra sida wa xadidku asalkiisa waad garanaysaan fi saxiix muslim wa fi saxix bukhari wahayrihima marka daara qudni oo nin qodqod badan ah yaa cilalkiisa mujaladka sideedaad toddobaatan iyo cafwan siddeetan iyo toddobo safxada ah mujaladka sideedaad toddobaatan iyo siddeetan iyo toddobo iyo qolyo mucaasiriin oo dambe waxay leeyihiin lafdigaa maxfuud ma aha macmar can الzuhri wuxuu khilaafay jamaaca min kibaari talaamiid الzuhri rag waaweyn oo asaga la-aynia ama la xifdia ama ka xifdi badan mararka qaarkood marka zuhri la maraya macmar nin dhaqaajin kara waa adag taha meelo badan baa lagu riixi karaa laakiin riwaayatu macmar can الzuhri waa min aصaxi alaxaadiiث wariwaayaat bay ku jirtaa bal huwa min axfad الnaas axfad الnaasi lxadiiث zuhri baa lagu tiriya cinda bacض اأma wadaadana maalik bay ka rajaxaan si kastaba noqotee macmar can الzuhri can saciid musayib wa abi slma can abi hurayra asagaa lafdigan la yimid bay dheheen xufaadda intooda kale waxay ku wariyaan idaa amana alimaam faaminu iyo wixii la halmaala in la yidhaahdo idaa qaala alimaamu hayr almaqduubi calayhim faquluu aamiin eh, waina almalaaika taqulu aamiin waina alimaama yaqulu aamiin waa min eh, zawaaidi macmar calaa eh, talaamiid الzuhri sidaasay dhahaanoo waa waxay ku xukumeen wahmi buu ku xukumay daara qudni sida laakiin saxda ah waa inuu xadiidku saxiix yahay sidaa darteed ixtaja bihi nasaa'iyu riwaayada macmar baan ka hadlay kama hadlay xadidka asalkiisa saxiixan ku jira riwaayada macmar baan ka hadlaaya ee lagu sheegay wahmiga ixtaja bihi nasaa'iyu wuxuu nasaa-i ku xujaysto sunankiisa suqraha ana siday xufaadu caddeeyeen xaafid xajar iyo dahabi iyo caddeeyeen waa saxiixun cindahu bal nasaa-i waxaa lagu tiriyaa meel mutacanitiin ragga madaxa adag ee wax yar xadiid ku daciifiya hadduu ka ursado بن حبان ba صيiiyey rواaيada معmر بن khuزaymة وcبدالحq الشبيلي وكذلiكa الxافظ بن حaجaر في نتائج الأفكار في تkريج xadيث الأذكار مجلدka labaad soddon iyo toddoba صفحada ah wuu ka hadlay wuuna تkriijiya وبالتaaلي riواaيaaت aan مcmر ahayn oo lفdiga uu ku yin baa jira min طريiق مالك عن أبiلزiناad عن الأعرج عن أبي هريرة iyo meelo kaleba marka xadiidku waa sugan yahay إida qاaل أحadكم في الصلاaةi آmيn فإن المaلaئكة تقuل آmيn meelo badan ba ku yimaadaa xadiidka abu hurayra marka la soo gebagabeeyo lafdiga macmar lagu duray riwaayaadkiisa kale ay ku sugnaatay riwaayaadka baabku yimi ag idaa ama alimaamu ammanat almalaa'ika faaminuu lafdiga bukhaari baa sida fi kitaab adducaa lafdi kale uu leeyahy idaa amana alqaari oo imaamka ah faaminuu faina almalaa'ika taqulu aamiin wa fii riwaaya faina almalaa'ikata tu'aminu marka maxaa udhexeeya wax udhexeeya ma jiraan ayib ninka ficil ka cabiraya ninkii ka cabiray muxuu ahaa aamiin ism ficilka ka cabira ma waxaa u dhexeeya fari fari uma dhexeeyo marka waxaa wey xoogow yaar waxaa ku jira madaxa tiirin baa ku jirta mooyeen riwaayada macmar waa dhibiye kama dhibcaan way sugan tahay waxaa intaa dheer macnaha xadiidka oo ah ninka aamiintiisu ay ku beeganto aamiinta malaa'igta dembigiisu horaa loo dhaafaa sidaasu xadiidku ku yimid riwaayo aan sugnayn inkastoo mundir uu saxiixiyo y waxay ku dartay ma ufira lahu ma taqadama min danbihi wama taar wamaa taahar haddii sidaa la yidhaahdo sakaa'irtaa lagu xambaari markaa ayib iyo kabaa'irtu meesha soo geli maayaan laakiin riwaayada wamaa taahara cinda aktar اxufaad waa shaada munkara daciifa oon la aqbalaynin macnaha marka muwaafaqada yay ku kala tageen fuqahadu ninkay ku beeganto ama waafaqda aamiintiisu aamiinta malaaigta maxaa looga jeedaa maxaa laga wadaa ibnu xibbaan asagoo tafsiir hariibu la fi saxiix wuxuuna yidhi waxaa weeye malaa'igtu aamiin markay leedahay aamiin daacada oon cudur qabin oon riyo iyo ha sheego iyo isla weynin midna aan ku jirin bay malaa'igtu aamiin dhahdaa ninka asagoo tukanaya keligii ama imaam daba taagan si daacada oo ha sheego iyo ha lagu arko iyo isla weynin midna aysan ku jirin iyo kibir aamiin u yidhaahdo oo malaaigti ka shabaha xagga ficilka iyo dhaqanka iyo iimaan wanaagga waa laga aqbali baa loo jeedaa culamada inta waay sidaa ma aha xadiidkaaba diidaya malaaigta aamiin dhihi baa idinkuna aamiin dhaha codkiina codka ha ku beegma wey waxaa laga hadlahay ee ma aha siday malaaigtu saafi u yihin ninkii saafi u noqda hawsha ayaaba awoodaba ayib marka ibn xubaan isga qaabkaas waa awlay laakiin qaabkaasi waa ayr aahir waa ayru aahir ayib wa fii xadiiin aakhar xadiid kale waxaa ku yimid faquluu dhaha waa xadii abi musa alashcari kan dambe ee atid aakhare ka horan waa xadii abi hurayra faquluu dhaha waxaa ka horey waidaa qaala alimaamu hayr اlmaqdubi calayhim faquluu aamiin faquluu aamiin saasuu iskugu xidhan yahay xadiidku <coughs> faquluu waxaa tiha aamin dha yujibkum اllah allah idin aqbali allah idinka ajiibi wa kaana yaquulu wuxuu kaloo nabigu odhan jiray maa xasadadkum اlyahuudu yahuud idinkumaysan xasdin calىa shayin shay maa xasadadkum inta idinku xasaday ee idinku kamatay cala salaami salaama naqsiga aad salaamaysaan assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam ufshu salaama baynakum ilaahay waa salaam namaduu jecel yahay salaanta faafiya way necab yihiin ayib iyo wa taamiini aaminsiga markaad qur-aanka akhriyaan faatixa dhammaysan aamiin aad leedihiin khalfa alimaami imaamka gadaashiisa riwaayo kale oo xadiidka la tilmaantay afar shaybay yuhuud idinku xasaday aad iyo aad idinku xasadaan labadan hadda meesha lagu sheegay iyo salaada jumcada salaada jumcada ilaahay inuu idin waafajiye oo idinka dhigay ciid idinka dhigay ciid اlsbuuc ila barhkood yahuuddu yahuuddu ayagu sabti bay yaa ciid اlsbuuc u ah nasaarana wa aragteen waxaa u ah axadda axaddaa u ah sidaasay marka waxyaaba badan oo khayraad oo khasaa'is oo ayagu ay ka dhumeen oo ilaahay muslimiinta uu ku hadiyeeyey yay aad ummadda uga xasdaan oy saddexdaa ka mid mid afraad baa jirta laakin waa laqsana ayib idan marka haddiiba yuhuud inagu xasdayso waxaa weeye waa shay khayr badane ha la badiyo marka yidhi haddaad tidhada salaadii baa buraysa soo yuhuud dhaqankeed ma laha buu u shaqaynaya annaga nooma shaqaynayo qiraa'atuhu sala allahu alayh waalih wasalam bacda alfaatixati wuxuu baab yahay nabigu qaabka ila waxaanu sooynay kitaabka wuxuu ku saabsan yahay qaabku nabigu u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigu markuu faatixada akhriyey qur-aankii u jiray kadib muxuu ahaa uma intaa kadib kaana wuxuu ahaa sal اllahu alayh wali wasalam yaqra'u sheekhu kitaabka mar walba soo gaara salliga nabiga waxaa u qoran sal اllahu alayhi wasalam keliya u qoran marka aalka in lagu darana wanaagsan bal bacdu ahli cilmi waxay aalka in laga reebo salliga nebi maxamed waa bidco axaadiista timid dhan ee nabiga in lagu salliya ka hadashay aalkiisi ma aysan ka reebin aalkii nabiga adnaha ka reebi iska soo gaabsada doonto waxaa tira sala allahu alayhi waali wasalam laakiin nabiga keliya ku gooni yeeli saad la sheego oga badbaada haddayba markaasi bidco noqoto haddii kale meel farta la muran ka joogo muran la u bax muran la u bax saxaro qodher baa la iskaga tiraa wey uma kaana sala allahu alayh wasalam yaqra' wuxuu akhriyi jiray bacda alfaatixati faatixada kadib suuratan suurad buu akhriyi jiray hayraha oon faatixa ahay wa kaana wuxuu ahaa yuiiluhaa kii dheereeya suuradaasi axyaana mararka qaarkood wayaqsiruhaa waa gaabin jira axyaana mararka qaarkood marna suurad gaaban buu dooran jiray marna suurad dheer kolba salaadu qaabkay tahay muxuu u gaabin licaaridi safarin safar soo banbaxay awgii oo kale musaafir baa tahay waa degdegaysaa waa daalan tahay safarku moogta isagaa cadaab iska ah qira'a dheer iyo qur-aan loo fahmaysta inaadan ka gaadhin baba laga yaaba ama aad ka degdegayso licaaridi safarin safar yimid ama soo dariya awgi inuu qur-aanka u gaabiya qiraaadii faatixadii suuradii ka dambaysa laga hadlaaya aw sucaalin ama qufac qufac iyo riiraxyo aw maradin ama xanuun ku yimid nabigu ad markuu tukanaya salaatuleilka iyo wixii la halmaala aw bukaa'i sabiyin ama ilmo yar oohintii uu maqlay uu u gaabiya salaadii isagoo cishaha tukan ama subaxa tukan ama maqrib tukan baa laga yabaa in nabigu inuu maqlo rabay inuu salaada dheereeyo haweenay la tukanaysay iyo dumar bay la tukan jiray qaybta dambe yuu nabigu wuxuu leeyahay hooyooyinku marka carruurtoodina ha aadeen ilahayna ha caabudeen labadii maslaxa la jamciyo raxiim buu ahaa kamaa qaala anasu anas u yidhi radi allahu tacaala canhu jawaza wuu gaabsaday wuu gaabiyey sal اllahu alayh ali wasalam daata yawmin fi اlfajri salaadii fajr tukadkeedii buu soo gaabiyey ay fii qira'ati اlfajri buu ujeedaa macnuhu jawaz ay qasara qur-aankiibuu urursho oo gaabsho wey qira'adii u raba inuu dheereeyo uu sii daayo oo uu fidiyo yuu ururiyey wa fii xadiiثin aakhar xadiid kale waxaa ku yimid xadiidkaa kale waa xadiiثu abi saciid اlkhudri ama waa xadiiثu bara ibn caazib labada man labadu waa ku yimaadaan salla subxa salaadii subaxuu nabigu tukaday faqara'a wuxuu akhriyey yani wuu galay wey faqara'a wuxuu akhriyey biaqsari suuratayn labadii suuradu u gaabnaa fi lqur'aani qur-aanka qur-aanka labadii suurad u gaabnaa buu akhriyey wey labada suuradu u gaab qur-aanka ina acطaynani qulwala mise in acطaynaya birabnaas walcasr baa ka sii gaaban miya ay faqara wuxuu akriyey biaksari suuratayni fi lqur'aan labadii suuradood qur-aanka ugu gaabnaa buu akhriyey xadiidka hore abi saciid haddii laga dhigo oo macnahan isagu ku yimid oo lafdiga asagoo iska leh sanadkiisa abu haaruun alcabdi baa ku jira sheekuna ma baraarujin waa nin daciif oo matruuga cinda ahli اxadiid abi haaruun alcabdi baa ku jira waana nin matruuq ah ama waxaana soo saara hadee abu daud ibn abi daud fi masaaxib cabdirazaq iyo ibn abi shaybiya soo saara kan bara ibnu caazib asagu sanadkiisu waxaad moodaa waa roonya wuu roon asagu ayib oo asagu laftigiisu wuxuu ahaa bina rasuul lahi rasuulu اllahi sal lay slam biaqsari suuratayni fi lmufasali subaca labada suuradoo u gagaabnayd buu nabigu nagu salaad subax ayib marka mufasalna wuxuu ka bilowdaa sida raajix suuratu qaaf ilaa birab الnaas suuratu qaaf ilaa birab الnaas wadaadana suurat اxujuraat laa tuqadim ilaa birab الnaas bay ka dhigeen adugu ku kaasa faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ila xadidka hore u laabtay intan dambe wuu dhex geliyey inta wa fii xadiiثin aakharo xadidka abi saciid ah ee dacfiga ku jira sanadkiisu ah iyo xadiidkii bara ibnu caazib yuu dhex gashay xadiidka hore ayib jawasa sal la alay slam wuxuu gaabiyey daata yowmi maalin maalmaha kamida ah fi lfajri salaadii fajarka qur-aankeedii buu gaabiyey subaxa weeye faqiila waxaa la yidhi bu yahay yaa rasuul allah rasuulka lima jawasta maxaad qiraada u gaabiso ururis qaala wuxuu yidhi samictu bukaaa sabiyin ilmo yar baan maqlay fadanantu waxaan maleeyey anna ummahu hooyadii macanaa tusalli inay nala tukanayso hooyadii inaynala tukan baan ma leey ila hooyadii hadday la joogto muusan ooyin ilmuhi ila hooyadii baa aamusiin lahayd ilmaha dha dhadhaada ku haya ee wax la hadli uusan jirin hooyadii inay anigii daba taagan tahay baa nabig u qaatay ila tukanayso fa aradtu waxaan doonay an ufriga lahu inaan u kanshalladneeyo ummahu hooyadii hooyadii inaan usii daa nabigu damcaybu hooyadii inay u tagto oon salaadda u gaabiyaan damc xadiidkuna dambana marka hadda laftigiisa aan hayno qoraanna uu ka soo bilaabay sheekhu jawaza daata yowmin fii yowmi اlfajri waa xadiiu anas xadiiu anas wey ayb wa kaana idan waxaa laga qaatay oo fuqahadu ka qaateen intaan ha sheekhu inoo sheegay inuu mar nabigu suurad dheer raacin jiray faatixda warcad wey inuu mar gaabin jiray hawl jirta danta ee xaaje iyo muraad yimid awgii asna waa warcadu muran ma laha waxay ka qaateen fuqahadu in salaadaha aduu rabay oo go-aansa inaad dheerayso mararka qaarkood aad u gaabin karto hawl kugu soo korodhay xaggana aad dheeru dheerayn karto qiyaasulcagsi weeye hawl kale bimacnaa adoo rukuucay baad wadaaddo soo defdef la maqashay marka waxaad tidhi rukuucdaa kugu soo gaadhaane bal subxaan allah baa sii wada subuuxun quduusin hawlihii la akhriyi jiray iyo baad sii dheeraysa qaradkaa iyo muraadkaas salaada dhaawici mahayo milicsi aad milicsatay ilaa hayrillaahina maaho shirki ma aha maslaxa iyo khayr iyo muslimiin aad khayr la doontay wey aduguna lagaa tawaabin haddii nabigu uu sidaa yeelay annaga maxaadna moodaa wey fahamkii ku dar ragcadda koobaad ee duhurka nabigu aad buu u jiray buu hi saxaabadu yidhaahdeen u malaynaynaa bay inuu nabigu rabay dadka soo weysanhaya iyo ninka masuus ku midka waswaaska qaba iyo kulli inay soo gaadhaan ragcadda hore oo qiraa'adda u dheeraynhay ayib marka fahamka saxaabada iyo xadiidkan oon khilaafucagsi ka qaad qiyaasulcagsi ka qaadanayno waxay keenhayaan wax dhiba inaysan lahayn bacdu shawaafic baa isku dhiba qadiyadda oo shirki ku dhoweeya asqar ah mutaakhiriintooda laakiin sax ma ah imaam nawowi iyo waar aad bay u naqdiyeen waxay dhahan hawsha waxba kama jiraan ayib fuqaado in badanoo kamid mogta inta badan ku mashquulaan laakiin waxaa fiican faqiih xaggana xadiidka yaqaana fiqigana ku roon wadaadkood uusan ku roonayn xadiidka yaqaanana ma khayr badno hadduu marka fiqiga bes yaqaana ma khayr badno waxaa khayr badan ninka labadaba isku daray lan ma kala maarmaan ma kala maarmaan wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabig sal l slam mararka anugu la adkhulu fi salaa salaadaan geli wa ana uriidu anoo doonahaya iaalata inaan dheereeyo oon fidiyo fa asmacu waxaan maqli bukaaa asabiyi ilma daa'ima ooynti faatajawazu fii salaatii salaadaydii baan soo gaabsan qiraa'adeedii iyo rukuucdii dheerayd iyo sujuuddii iyo ictidaalkii aan ugu talagalay inuu qiraa'ada iyo qiyaamka ku beegnaado saa maxaan u yeeli mima aclamu kaan ogahay dartii oo min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi min shiddati wajdi ummihi wajdi waa xusni bay ka dhigantah min shiddati wajdi ummihi hooyadii walbahaarkeeda daraanshihiisaan ogahay ay min bukaa'ihi oo intiisa ka oyeyso hooyad mugtao beerkaa lulanhaya ilmihii oo haya oo caga bidlaynhaya mila ay kaga soo tagtay waa waalid wax dhalay beerkaa ruxanay marka inaad tiraado waa hawlo adduunya wey ha u bixin daba taagno gabadh yahay qur-aan baan akrina dhaqaaqin ma ilahi wax ka weyn baa jira hawshaas lama ogolo hawshaa lama ogolo ayib gabadhu ilahay wayba usoo go wayba ka soo tagtay ilmihii aduguna ha cadaabihe waxaad yeeshaa hawshana u fududee jamaacada ha nacsiini haddaad gabadhi ilmaha ka soo tagtay ee wax ka reeba weyday ee tiri jamacada islaamka la soo tago ama wadaadka muraadka lahaa ee dameerxaaba kala taagnaa ama meel un u caraaba oo tuulo kusii dheelmado ama inuu sakshintiri ka afuro doonhay aad salaada ku dheerayso salaad dambe iyo jamaacad damba waa nachayaa marka dadka in lagu dira khayraadka ma aha khayraadka dadka in lagu dira ma aha mima aclamkaan ogahay dartii u gaabin min shiddati wajdi ummihi ay min shiddati xusni ummihi ama daraasha anagoo hooyadii walbahaarkeeda inuu markaasi kor dhahayo min bukaai oohintiisa aggeeda ayib ama min ajli bukaa'ihi ilmaha yarka oohintiisa wa kaana yabtadiu min awali suura markuu nabigu suurad akrinaya faataxa raacinayo suuradda bilowgeedu ka bilaabi jiray wa yukamiluhaa ama wa yukmiluhaa labadaba kamala iyo akmala labadaad ka keentadae kuu taalla fii aklabi axwaalihi intiisa badan inta badan nabigu suuraddu waa bilaabi uuna dhammayn jiray ayb wayaquulu wuxuuna odhan jiray nabigu ucطuu siiya kulla suuratin suurad kasta ood akhrinaysaan oo faatixa raacaysa xaddaha dheefteedii siiya oo min arukuuci oga dheefa iyo wasujuudi sujuuda bimacnaa suurad walba dhammeeya ragcadna siiya wey macnuhu suurad walba ragcadha la siiyo wey yaan suuraddii loo qaybinin laba ragcadood markaan suurad dhammaystiro ragca ku tukado sujuud iyo rukuuc yeelato marka haddana suurad akhriyo oon ragca ku tukado maxay yeelatay sujuud iyo rukuuc idan suurad walba iyo sidaa isu raaciya waa mustaxab wey amarka kuyin ucطuu kula suuratin xadaha min aلrukuuci wasujuud waa amru istixbaabin wa nadbin ee eh, maaha amru wujuub waa waajib maahe waa sunno wanaagsan inaad suuradda kala gogoyso way kuu bannaan tahay inaad dhexda ka bilowdo way kuu bannaan tahay inaad aakhirka ka qabato waa kuu bannaan tahay in aad hal suurad laba ragcadood ku tukato waa kuu banaantah inaad haaf iyo haaf ka dhigto waa banaantahay laakiin sida fiican waxaa weeye ee ammaanan ee mustaxabka ah inaad suurad buuxo ku tukato ragcaddiiba sidaa uu xadiidku ka hadlaayo walidaa ayuu xadiidkan ku dhagay alimaam maxamed nasr almarwasi fii qiyaami lleyl wuxuuna baabaystay inay karaahiya tahay suuradda in la kala gooyo wuxuuna baabaystay baabu karaahiyati taqdiic suura suuradda in la kala jajaro loo qayba ragcaadka waa karaahiyo wاljamci bayna الsuwari fii ragcatin iyo in hal ragcad laiskugu geeyo suurado badan laiskugu geeyana waa karaaho asaga halkaasuu maray ibn اlqayim fii zaad اlmacaad asagu wuxuu yidhi ama qiraaءaةu awaakhir الsuwari wa awsaiha falam yuxfad can الnabiy sal lay slam zaadka mujaladka koobaad laba boqol iyo sideed in suuradaha aakhirkooda la akriyo aamana rasuul laga soo qabto sidii wadaad goday dadka tujin jira aamana rasul aan u bixin waagi dambe salaada maqribkii cishaha iyo amano rasuul muu ka bilaabahaya wada cabdullah cabdikariin u ahaa aminka winooya wuu joogaa baa layidhi masaajidka godayba imaamka ah marka magaciisa in macali khaalib lo odhan jira ma laakiin waagi dambe waxaa lagu dhejiyey amano rasuul baa lagu dhejiyey maxaa tiri sheekh low anzalaada aad u garan maayo amano rasuultan hobaa horta <laughs> marka waxaa weeye ibnu qayim wuxuu leey aakhiru suura in la akriyo ama wasadkeeda la akriyo nebi maxamed lagama xifdiyin waa laga xifdiyey siduu imaamku sheegay ma aha way nabiga ka sugan tahay laakiin sida badan ee mustaxabka sida hore wey waxaa isdiida laakiin in la yidhaahda sidaa sidaas in ragcad walba suurad la siiyo waa mustaxab la garay mustaxabka waxaa ka soo horjeeda jawaaz haddaad tidhahda karaaha ka soo horjeedo oo siduu ibnu nasr almarwasi maray ah khatar wey maxaa yeelay cibaado iyo karaaha ma kulmaan shayga cibaadada ah inuu waajib noqdo iyo inuu mustaxab noqdo labada mid un wey marka waxaa ku dhibi alcibaadatu laa tujaamicu lkaraaha ay dhaheen fuqahadu laakiin waxaa baxdi ku jiraa hal ilcibaadatu tujaamicu ljawaaza cibaado iyo shay bannaani ma kulmaan ishkaal baa ku jira labadaa qadiyadood midda hore murankama qabo oo hadda culaysuguma hayso cibaadiya karaaha inaysan kulmaynin laakiin tan dambe ah waa bannaan yahay oo mustaxab ma aha waana cibaado wadaadu ma isqabanaysaa idinku soo baadha wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku yimid likulli suuratin suurad kasta waxaa u ahaaday ragcatun ragcad bay suurad walba ragcad ha la siiyo bimacnaa suuraddii dhammaystir ragcadeedii sujuuddeedii iyaamkeedii msiya rukuucdeeda wa kaana wuxuu aha sal اllahu alayh ali wasalam taaratan mararka qaarkood yuqasimuhaa fii racatayn yuqasimuhaa suuraddii kii u qaybiyuu ahaa fii ragcatayn laba ragcadood buu kala gelin jiray haaf buu ragcadda kore ku akrin haafna ragcadda labaad sida uu nabigu yeelay suura اacraaf suura acraaf buu u kala goyo salaad maqrib maqribkii labadii ragcadood hore ee lagu akhrin jiray qur-aanka iyo faatixada la gelin jiray ayuu nabigu acraaf laba u kala gooyey meeshii nabi maxamed acraaf ku tukaday maxaad u malay isku maqriba ma nihin baan u malay maqribkeenna wax yar buu ku tagahayaa wax yar buu ku dhaqaaqi nebi maxamed oo qur-aanka tartiibinhaya oo midaaminhaya sidii ilaahay jecelna u akrinhaya acraaf oo argta intay la egtaa lixda libaax bay ku jirta soomaa mise way ka madhnay lixda libaax bay ku jirtaa ayib idan marka waxaa weeyaan waa uun saacad wax ku dhow nabigu inu akrinayn baan u malay ayib wataarata mar xadiidka caaishad garanaysaan fi nasaa-i <coughs> baa sidaa ku yimid wa taarata mararka qaarkoodna yuciiduha suuraddii buu soo celin jiray kullahaa dhammaanteed fi اragcati الثaaniyati ragcaddii labaad suuraddii uu tii hore ku akhriyey ragcaddii koobaad buu mar labaad ku celin jiray hawshu marka ma aha sidii saxaabigii safaan ibnu mucail islaantiisa ku yidhi haygaga tukani qur-aanka yar baan ka aqana intaa anunbaa ku tukanay adoo haygaga tukani waa kii ku dilaha daxaaskiisa an hadda ka hor in badan ka soo sheekayn wuxuu qaad saxaabigu inta asaga u haysta haddii islaantu kaga tukato inay ka gubanayso marka wuxuu gabadhya waxaa jira qur-aan kala baro intan anugu aan yaa allaha ku bartay iga leexo ayib marka ragcaddii hore suuraddaad ku tukatay baa tan dambaan ku tukan kartaa dhib ma laha kama facala fi salaati اlfajri bisuurati zalzala idaa zulzilad buu nabigu xilli uu safar ahaa yuu ku tukaday ragcaddii koobaadna ku akriy tii labaadna ku akri bacda alfaatixa ayib min xadiidi mucaad ibn cabdillahi aljuhani waad garanaysa wa kaana axyaana mararka qaarkood nabigu wuxuu sal اllahu alayh ali wasalam yajmacu kii kulmiya fi اragcati اlwaaxidati ragcad keliya gudaheed wuxuu iskugu keeni jiray bayna suuratayn aw akara laba suuradood iyo ka badan buu hal ragcad gelin jiray mararka qaarkood suuradan gagaaban ee juska camoo kale waxaa laga yaabaa inaad shan iyo afar gelin karto ilaan qaybta damba haddaad qabato ama meesha dhexe way gelahayaan haddaad salaatuleyl tukanaysan haddee qur-aan dhanbaaba gela waa kii xudayfo nabi maxamed baan yaan salaatuleyl lasoo soo daba istaagay baqaruu bilaabay waxaan isdhibul markuu marhayo boqol aayadood buu nabigu rukuuci doonaa wuu socday ilaa uu dhameeyey baqara markaasna ai markuu dhammeeyey buu rukuuci doonaa haddana annisaabu bilaabay wuu dhammeeyey nabigu sida masxafka ugu qoran oon habeenka uma soconin baqara nisaabu ku xijiyey haddana markaasna nabigu waa daashay hadduu rukuuci doonaa alcimra ku noqo haddana bilaabay waa dhammeeyey ayb marka waxaa weeye iskadaa kuwa yaryara waxaa weeye qur-aanka waaya nabigu sidaa yeeli jiray ragca waaxida ku kulminaya waqad kaana wuxuu ahaa rajulu min alansaar nin ansaareed wuxuu ahaa yaumuhum kii dujiya muslimiinta qaarkood fii masjidi qubaa masjidka qube hadda madiina ku yeelada garanaysaan ee markaad cumraysataan ama la xajiya aad booqataan masjidkaasuu ku tujin jiray wa kaana ninka ansaareed wuxuu ahaa kulama اftataxa suuratan yaqra'u biha lahum fi الsalaa mima yaqra'u bihi اftataxa biqul huwa اllahu axad wakaana wuxuu ah ninka ansaarada imaamka ah kulama اftataxa suuratan mar walboo suurad uu bilaabo yaqra'u biha uu akrinhaya lahum ayaga fi salaada ugu akrinhayo oo mimaa qur-aankay ka mida yaqra'u bihi uu akhrin jiray ama uu salaadda ku akhrinayo iftataxa bihi wuxuu la cidhbanoo raacin suuraddaas biqul huwa allahu axad faatixu akhriy suurad kaluu akhrin intaasoo inuu ku daysta ma xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo uu ka baxo minha min suurati اlkhlaas uma yaqra'u haddana wuxuu akhrin suuratan ukhraa macaha suurad kaloo haddana akrinayaa oo uu raacinayaa wa kaana yasnacu daalika saasuu samayn jiray fii kulli ragca ragcad walba oo salaada uu tukanaya saasuu samayn jiray hadduu faataxa akhriyo qulwallu akhrin ama suurad kaluu akhrin kii qulwalla raaciyo wey ma daynhaya gebagabadu marka ama faataxada ha la cidbiyo qulwal ha raaciyo ama suurad intuu raaciya qulwal ha ku khatimo sidaa hadda ka muuqatana waxaa weeye inuu faatax akhrin jiray kadibna suurad raacin jiray kadibna qulwalla raacin jiray mararka qaarkoodna uu xataa qulwallaha suurad ka sii dambaysiin jiray fakallamahu asxaabuhu jamaacadii masaajidka la hadasha waxaa la yidhi xadiila wadaadow hawshan suuragal mee maxaa qulwalla ku daba dhiga oo qur-aanka oga maagta ninkii wuxuu yihi qulwalla qur-aanka ka saarin anigana wuxuu ihi muxuu ahaayey muraadka iyo cuntada hayga qadin ayib fakallamhu asxaabu asxaabtiisi baa la hadashay faqaaluu waxay idhahdeen innaka adugu taftatixu bi hadihi suura suuraddan aad ku bilaabi ood ku furfuran qiraa'ada bacda alfaatixa uma intaa kadib laa taraa ma arkaysadoo ma aaminsanid oo kuma qanacsanid annahaa ayadu faatixa qulwallaah tujziu canka inay kaa gudayso xataa taqra'a biukhra ilaa suurad labaad ku ladho hor khulwallaa kugu filan haday faataxa raacdo ama iska daa mid kale soo qaado ee eh, hawshan kale naga jooji waxay dhaheen fa ima an taqra'a biha inaad qulwallo ku gaabsato wa ima an tadaca inaad ka tagto wax u dhexeeya ma jiro wa taqra'a biukhra aad suurad kale akhrido laba mid um yeel bay dhaheen ama qulwalla markaad akhrido ku gaabsa ayada ama qulwalla iska daayo suurad kale akhri saana ku tuko faqaala wuxuu uhi ma ana bitaarikiha anuu nin daynhaya ma ihi buuri go-aan baan gaadhay mana daynhaye laba idinkaa u doorle inaan sidaa idinku tujiyo inaan ka tago hawsha way adkaata in axbabtu haddaad jeclaataan ana ummakum inaan idin tujiyo bidaalika sidaa aad igu aragteen facaltu waan yeeli imaan baan saa ku ahaan wain karitum haddaad kahorsateen sida aan wado taraktukum waa idinka tegi buuli ila kara hadday timaado mogta imaamku salaadii khatar baa gelaysee oo xadiidka sunankaad garanaysaan qolyahan salaadooda la aqbalin waxaa ka mid a imaam ummadda tujinhayo oo meesha qasbanhaya asagoo aan raalli laga ahayn ayb tafsiilkiisa igiisana marka laad soo marteen hadda haddii ma qosayso wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu reer qube ah yarawna kuwa aaminsan annahu saxaabigan min afdalihim ninka u qiimo badan inuu yahay ama raggooda u qiimo badan uu ku jiro salaaduna ninka u fiican baa loo qooriyaa ilaahay baa la hortaagan yahay waa cibaado culus dadka la tuunsay rabbi inuu ka aqbali baashan ay toonsinhayaan allana u dhow la hormariyaa wa min ama ma'hadka xikmada maqsadka asaga ee xadiidka ka cad ee ku cad baan u jeedaa ama fuqahadu ay caddeeyeen axaadiid kalena ku yimid bay fuqahadu u yidhaahdeen salaadulfaasiq asixi mayso in lagu daba tukado imaamatulfaasiq baan u jeedaa faasiq inuu imaam kuu noqday iyo ma asaxayso maxaa yeelay ninka mubtadic ayaa faasiqu waxay mutaan in la bahdilo la daraabo manaasibta iyo meelaha sharafta laga fogeeyo meesha inagu meeqaan iyo magacba inoo lahayd ilaahay ku hortaagna haddaan kii inoogu liitay ku riixino soo ma aha ka rogo laba saar wey waa isma waxaan islahayn meesha nin loo saaxiibo lagu caana caanashubay xagga min allahi saa inagu aaminsannahay wey inaan keensannaa la rabay kii aan lahayn waa faasiq waa mooryaan waa mubtadi baan ku riixinay siduu alla rabay si aan hayn baan samaynay marka siday shareecadu doonaysaan ka hayn baanu yeelnay wa karuu waxayna kahadeen an yaummahum inuu tujiyo hayruhu midaan axadaan isaga ka ahay war wadaan noogu roono raggaan jeclaha qulwallon baan yaraha dhibsannay maa qulwal dhagadiisa yeeli maayo falamaa aataahum اnabiyu qulwallona ma aysan dhibsanin qaabka uu laasimahayo ee u joogtaynhaye yar diidan yihin waxay ka baqeen meesha bidca ka soo booto falamaa aataahum nabiy markuu nabigu u yimid ahbaruuhu abara markuu nabigu soo hijrooda wey maka ka yimid inta hore lasii joogay quba ee weli masjidka nebi maxamed aan la asaasin ahbaruuhu khabara warkii bay u sheeg nab allow nin waxaa jira qaabkaa noo tujiya faqaala wuxu uhi yaa fulan hebelow maa yamnacuka maxaa kuu jira an tafcala inaad yeesho maa ya'muruka bihi asxaabuka saaxiibbada jamaacada masjidka ama mawlaca hawshay ku fareen inaad yeesho maxaa kuu diido kaa hortaaga waa su-aal koobaad tii labaad wamaa yaxmiluka maxaa kugu xambaaraya kugu dirqinaya calaa luzuumi hadihi suura suurada inaad laasimtood joogtayso fii kulli ragcatin ragcad walba faqaalu nabi alla war gaaban maku siiya inii uxiba nab illa waan jeclahay majacaylka suuradda aan jeclaha laisku dilahaya faqaala nabi wuxu uhi xubuka iyaaha jacaylka aad jeceshahay suuradda ayaa adhalaka aljana jannada ku geliyey bimacnaa janna ku kasbata inaad ku gasho sabab bay kuu noqotay oo jacaylkaasa sabab kuu noqday xadiidku waa min xadiidi anas buu ku yimaadaa wadaadkii qodqodka badnaa ee daara qudna wuu cileeyaa xadiidka aad buu u cileeyaa isagu mujalladka labiyo tobnaad cilalkiisa sabxada soddon iyo toddobo a laga fiirsho ibnu cadiy fi lkaamil asna ku cileeyaa oo waxay leeyihiin labadaa wadaad waxay leeyihiin xadiidku wuxuu ka yimaadaa min xadiidi cubaydillaahi ibn cumar alcumari buu ku yimaadaa an aabit ibn aslam abunani an anas bni maalikin sidaasuu ku yimaadaa waxay dhn cubaydlahi biy kabadhibcaan weeye aabitna waa ardayda anasee khaaska iyadoo fooda lama gelin karo anasna warkiibaa daa laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay cubaydlah xadiidka waxaa ka qaatay ninkii lo odhan jiray cabdilcasiis ibn maxamed darawardi waxadiiu xadiiu cabdilcasiis adarawardi can cubaydillaahi alcumari waa munkaru cinda الnasaai wagayrihi ninku waa nin saduuqa ama iqaa ubayd cabdilcasiis ibn moxamed darawardi laakiin waxaa lagu dhegan yahay oo laska laalaadshay riwaayadiisa can cubaydillahi alcumari keliya xadiidkana waxay dhaheen waa min xadiiثi adarawardi can cubaydillaahi can haabitin can anasin can rasuuli الlah halkaasi wadaadda ku dhegeen waxaa laga yidhi waa la mutaabaceeyey wadaadka cubaydilaahi ah oo mubaarak bnu fadaal can haabit bni aslam baa jira waxaa jira sheekh bn cabdillaahi alqaadi can haabit bni aslam cubaydilaahi ku dar intaas marka lasu geeyo xadiidku inuu sugan yahay baa muuqanaysa cabdilcasiizna uu xifdiyey xataa haddana cabdilcasiis isla tuuro cubaydilaahi riwaayadoodii bannaanka geyn waxaa nagu filan mubaarak ibnu fadaal can haabit wshariik bn cabdilaahi naqaci اlqaadi can haabit an can eh, anas bni maalik labadaasoo labadu aan xifdi badnayn hadii laisku biiriyo xadiidku waa xasan sidaas waad moodaa laakiin daara qudna isagu sidaasuu maray intaa waxaa dheer oo munaasab ah xadiidku munaasabadiisa iima caddo in la baraarujiyo loo baahan yahay xadiidka munaasabadiisa oo meeshuu oga qalmo sifatu salaati اnabiy iima caddo waxaa laga warramay saxaabi qaabkaa u tukan jiray kadibna gartiisa nabiga loo geeyey nabigu garti naqay garti asaga la siiyey la yidhi jacaylkaad suuratulqulwalla jeceshahay baad ku janno gashay ma hayno nabigaa ku tukan jiray ma hayno nabigaa asagu sidaa yeeli jiray marka munaasabada uu xadiidku la leeyahay kitaabu sifati salaati الnabiy min atakbiiri ila tasliimi kaannaka taraaha anigu iima muuqato haddaan loo soconin godkii aan geli jiray muxuu ahaa godkii nabigu wuxuu ummaddu u ammaano kama tago wuxuu ummadda amrana ma daayo wالnabiyu idaa amara bishayin lam yatruk haddii nabigu inoo sheegay jacaylka suuraة اlkhlaas la jecel yahay saana loogu tukado in lagu janno gelahayo nabigu madayn hayaa wey khayrka isagaa naga jecla anaa ilaahay idinku dhow oo ilaahay idinku cabsi badan oo xuduudiisa iyo xaqiisa idinku ilaalin og buu nabigu sal slam dhambatay halkaa inuu sheekhu u jeedo oo meeshaa u milicsanya waa dhici karta laakiin wax kale aniga ima caddo walcilmu cind allah maxaa idiin muuqda idinku ya taqriirku nabigu xadii buu noqon haya weli maydan fahmin baan u malay xadii buu saa ku noqon saxaabi baa sameeyey nabigaa loo sheegay wuu ogolaaday saasuu ku yahay adiiku soo maahan waa wix nebi maxamed loo tiiriyo min qowlin aw ficlin aw taqriin aw ama waصfin saasuu xadiid ku yahay laakiin waxaan ka hadlayaa ku tukadkii nabigu uu ku tukan jiray meeshaa ku caya mise kuma caddo sida idiin muuqataan rabaa inaad sheegtaan waa tahay waa tahay hmm. waa tahay waa tahay waa tahay nabiga in la daa'imo ogolaaday haye waad soo noqota hade waad soo noqota hade waxaan weli raadinhay nabigaa ku tukan jiraan rabaa may tii si qaabkuu nabi maxamed u tukan jiray baan wadaadku ku bari maku yidhi wadaadow laga bilaabo xidhashada ilaa aad ka baxdo qulwaluu nabigu joogtayn jiray oo raacin jiray suurad walba meesha miyaan ku haynaa ishkaalka miyaad fahamtay sheekh rishaad mise weli far baa kuu taagan waa ka socda almuhim marxaba sheekh a si fiican waa tahay wuu laazimay qulwalo la joogtayey baan meesha haynaa nebi maxamed oo qulwalo joogtayey wadaaddo ma haysaan warkiiga daaye asagu inuu sameeyey baan rabaa صifaةu salaaةi الnabiyi min الtakbiiri ilى الtasliimi kaannaka taraha ilkihi runba waa la caddeeyaa baa layidhi ma caddo munaasabada xadiidka uu leeyahay sifatu salaati nebiy haddaanan la gelin baan ku uhi aan geli jiray godki ma diideen god kale keena warku waa kooban yahay cabbaas haye iyo qraarkan uu saxaabiga u qariray inuu ragcadii soo celiyo suuradda dhowrka laba ragcaad kabadan uu soo celiyo qaarka wuxuu kamid yahay sisadii nabi sala waad fiican tahay weli laakiin ishkaalka waa baaqi qawlkii aanu kuu daayay nabi maxamed oo qulwa la joogteeyey ma haysa oo akhriyey iga daa falka falka iga daa nabigu ma akhriyo qawlan wuu laasimo wuu joogtay maxaa lagu qoonsaya saxaabiga nabiga culwale in lagu tukada ma diidin saxaabana ma aysan diidin wadaadkuna ma diidana la haystay ee ansaariga ah maxaa la qoonsaday qulwalla suurad walba raacahaya intaan baan ujeeda anugu haa inuu iqraar xadii yahay oo qowlku xadii yahay oo ficilku xadii yahay oo xataa nabiga tilmaamiisa adii yihiin oo xasaan ma diidano yaan meel aanan u socon lay dhigin ah. waxaa idinka rabaa nabigu wuu sameeyey hadduuse aad dhahdeen nabiga iska daaya miyuu idin amray laba unbaa idin iican idinba inaad nabigaana amray maadaama ninku waxaa ku jirta macno ah war ninkanba wuu ku janna galee idinkuna sameeya waad waad roonanaysaan iyo nabigaa ku dhaqaaqay waad roonanaysaan laakiin taqriir iyo hawlaha dad ku waregaysataan waad fashilantihin casrka iga mashquulinina xilli kale berri u qaata berri dib u noqo hasha waa dhammaatay haye waxa weeye nabigu calayh salaam arrintaan la sameeyey inuu taqriiriyo taqriirka nabiguna si cabaas bishabaa ka jira munafiqaadka cinwaanka maxaa ku qoran ruxsan qalaf halkan maxaa ku dhigan halkan maxaa ku dhigan sifatu salaati الnabiy ma ku qoran tahay mise kuma qoran sifatu qaabkii nabigu u tukan jira lagu yidhi qaabkuu ogolaaday in loo tukada ma aha kaadiya qaabkuu nabigu u tukan jiray min aلtakbiiri ila tasliimi kaannaka taraaha kaanaka taraaha miyaan maqalaa mise waan aragnaa waa laga le waa waxa la arka ma qowlbaa mise waa ficil horta asalku waa sida sheekhu inuuna baro qaabku nebigu u tukan jiray qawlan wa ficlan kitaabku saasuu u caqidan yahay aqwaal uu soo dhexgeliyey oo munaasabada uu leeyahay baabku ay caddahay ama daahir tahayna way jireen kan way libidhsan tahay godka ay idiin sheegay inaad yeeshaan mooyee wax soconhaya maji inaad dhahdaan saxaabigan buu u ammaanay lusuumka taa macnaheedu waxaa weeye ninkii kayrkii loo xiro aduguna soo qoysee war saxaabi baa yeel idinkuna yeela inaad dhahdaan weyna amray waa idinka garan karaa inaad tidhaahdaan nebi maxamed hawshuu ammaanay lagu janno gala asaguba dayn maayo asagaa khayrka naga jeclaa waa waraan fahmi karo laakiin labadaa waxaan ka hay waad igu ma tahay mise maaha haye imaani nafsi ilayh naftu waxay macnaha hadday jeclaato suuradna sabiican celiso oo kale wasiiahaistibsaaru minhu taas waa jawaas sifatu salaati nebiy ma aha insha alla taa waan akri taa waan akri waa akri laakiin sifatu salaati nebiy munaasib oo ma aha ma bannaanta mise ma bannaa waa masalo kale <coughs> jamcuhu salى اllahu عalيه ali wasalam bayna الnadaa'iri wagayriha fi الragcati xoogow in la fikiro oo maskaxda la wareejiyo o dhah lasdaba dhiga si wax kugu soo baxan waa loo baahaya xerta lama hayste md mar baa jaaris la siiya haddii jaaris la siiya baashaa ku xidheeraanina wax yaroo cashrika wadi kara kaga soo noqdo idinku lelisguri u qaata ku murma idinku wax idin muuqdana iisoo sheega jamcuhu salى اllahu عalayh wali wasalam ururintuu nabigu ururin jiray bayna الnadaa'iri suuradaha isku shabaha jamcu nadiir suuradaha isku eg weeye iyo wagayriha nadaa'irta suuradaan ahayn fi اragcati اlwaaxida dhowr suuradood inuu hal ragc iskugu keeno wa kaana sal اla alay slam yaqrinu kii isku ladhu ahaa kii isku ladha bayna الnadaa'ir suurada isshabaho xagga macnaha isku eg qiyaamo ka wada hadlahaya qisas ka hadlahaya xikmooyin wacdi wata ayb oo min almufasali subca khamiisaad ah suuradaha shabahe subca khamiisada mufasal waa subc la kala baxbaxshay ee lagu kala baxshay bisimka waa bisim badan yahay qur-aanku meeshuu ugu bisim badan yahay waxaa weeye waa subca khamiisaad soo baaha suuradaha qur-aanka o dhan juska camaa ka badan baan u balay jus camba suuradaha ku jira intay dhan yihin meeqa suurad baa ku jirta ya qur-aanka intiisa kalena soddon iyo toddoba qur-aanka inta kale waa ma idan subax khamiisaagu waa meesha ugu suura badan uguna bisin badan tubaad dhammayn bisin baa taagan tubaad dhammayn bisin baa taagan marka mufasal saasaa loogu bixiy waa la sheegay qolm waxaa weeye caqaa'idkii baa lagu sharxay caqaa'idkii tawxiidkii iyo qisaskii iyo qiyaamii iyo aakharaha lagu faahfaashay bay wadaadana ku dhiba ma laha fa kaana suban wuxuu yaqra'u kii akhriya suurat araxmaan yuu akhriyi jiray iyo wanajmi suuratu najmi araxmaan buu isku qaban jiray fii ragcatin hal ragco wa iqtarabat ri jir iyo alaaqa iqtarabat saacatu wanshaqa alqamar wey maaha tii kore ambiya iyo alxaaqu isku qaban fii ragca way ishabahaan isku macnay ka hadlaan watuuri iyo wadaariyaat buu isku qaban jiray fii ragcatin waidaa waqacat ilwaaqica wanuun walqalam buu isku qaban jiray fii ragcatin wasaala saa'il macaarij iyo wannaazicaati buu isku qaban jiray fii ragca waweylu lilmutafifiin wacabasa fii ragca wlmudair wاlmuzammil fii ragca وhal tacى الإnsaan وlaa أqsim bhada الbalد bywم القiyamة cafوا fii rakcة وcama yتasاءaluun wاlmursalaat fii rakcة wاdukhaan walkitaabgaab suuradda u taqanin wey wuxuu qaban jiray wshamsi idaa kuwirad ida shamsu kuwirad cafwan labadaa takwiir iyo dukhaan buu isa saarahaya waa isku macno dhow yihiin fii rakca qaabkaasi waxaa u ururiyey eh, ibn mascuud cabdullah mascuud baa inoo sheegay qaabkaasuu nabigu iskugu qaban jiray hada waa min taliifi bni mascuudin alhudali siduu abu daud sheegay fii sunanihi idan qaabkaasuu nabigu iskugu toganaya mararna suuradaha aan isku macnahayn bu isku qaban jiray mararka qaarkood acraaf iyo annisa iyo alcimre iyo baqara hadda nabigu israaciyey waa laba kale baab acraaf baab goonay ka hadashaa oon baqariyo nisa shuqlaysan ku lahayn ahi aali cimraan iyo acraafna wax yar bay iska shabahaan meela aan badnayn acraaf waa baab goona iyaduna marka wa kaana axyaana xadiiku xadiis ogoonaad garanaysaa wa kaana axyaana mararka qaarkood wuxuu ahaa yajmacu nabigu kii kulmiya isku keena bayna suwari suurada dhexdood oo min asabci iwaali toddobada dhaadheer ka tirsan asabci iwaal toddobada dhaadheer waa xadiidkii ibn cabaas toddobadaas suuradood ninkii xifdiya barta fiqigooda waa caalim u dhihi jiray baqare iyo aali cimraan iyo nisa iyo maaide iyo mxuu ahaayey tawb iyo tawbe iyo anfaal meeqa wey suuradahaas baqara aali cimraan niso maaido afar labadaa ku dar lix mise waa shan lix hal suurad baa lagu dar macraafka mise waa ancaam inay ancaamtaan u malaynay toddobadaasaa yaa axkaamtu qur-aanka badanka ay ku jirtaa wax yar baa ka maqan oo loogu imanayo juska juska qasam cala dhexdii loogu imanayo qur-aanka axkaamtiisa fiqigaa suuradaasa ugu badan kalbaqarati suuraة الbaqara والnisa وaali cimraan fii rakcati waaxida min salaaة اleil hal ragcad oo salaatuleilka ayuu gelin jiray mararka qaarkood kamaa sayid sida iman doonta wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray suubanuhu afضal الصalaati salaad midda u dheer waxaa weeye u fadli badan cafwan u khayr badan طuulu الqiyaami istaaga dheer istaag laska taagan yahme waa istaag la gelinhayo qur'aan la gelin xadiidu jaabir baana sidaa ku yimid hoostuuna sheekhu ku sheegay wuxuuna ku yidhi muslim iyo daxaawi baa wariya lafdiga inoo dhigan waa lafdiga daxaawi ee lafdiga muslim ma aha lafdiga muslim waa afdal salaati uulqunuut duulu lqunuut weeye lafdiga muslim lafdiga waa kii abu jacfar aaxaawi wa kaana wuxuu subanuhaa idaa qara'a markuu akhriyo alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxya almowta ilaahay miyuusan ahayn alaysa dalika biqaadir allaha sameeyey waxaa la soo sheegay ama abuuray ama awoodaale miyuusan karaynin dadkii dhintay inuu soo nooleeyo qaala nabig wuxuu odhan jiray aayaddaas garanaysaan haddee suurat اqiyaama ama laa uqsim bywm اlqiyama u taqaanaan wuxuu markuu dhammeeyey wuxuu raacin jiray subxaanaka fabala allow nasanaanteeda ha alla magane waad awoodaa dadkii dhintay inaad soo noolayso allaha awooddaale wuu awoodaa waxaad ka nasahan tahay ceebta iyo wax sheegga ay gaala yidhaahdeen dadkii la dhintay laba sano waa ceeb iyo nuqsaan allihii horaan kaa abuuray min cadam adoon jirin seesan kuusoo noolayn karin ayib waidaa qara'a markuu akhriya sabix isma rabbika alaclaa qaala nabig wuxuu ihi subxaana rabbiya alaclaa buu odhan amar baa meesha ku jire sabix weyne oo nasah oo huf ismi rabbika alacla amarkuu nabigu qaadanaya subxaana rabbi alacla waxaa hufanoo ceeb ka hufan rabbiga iga sareeya siyaaqa sheekhu iskugu qabtay hal xadii baad moodaa inuu ka dhigay ilaa baraarujiya waa munaasab hal xadii ma ah waa laba xadiioo kala duwan laba xadiioo kala duwan weey midka hore waa min xadiidka hore ee wakaana idaa qara'a alaysa dalika biqaadirin calى an yuxyi اlmowta qaala subxaanaka fabala waa min xadiii muusa ibn abi caaishato taabici ah weeye ninkaasaa wariya abu daauud baana soo saaraya hayrkii wuuna irsaaliyaa asagoo saxaaba wax kama wariyo camnu xurayd buu arkay ama la kulmay waa la sheegaa laakiin xufaadu waxay lam yarwi can axadi min asaxaaba sawaun laqiya camr bn xurayd aw lam yalqa la kala qaadi maayo marka nin irsaal badanna wuu ahaa xadiidka dambe ee waidaa qara'a sabixisma rabbika laclaa ilaa aakhirihina waa min xadiii ibni cabaas min xadii ibni cabaas wey laba xadiioo marka kala duwan yuu sheekhu isku daba qabtay isagoo wa fii xadiiin aakhara iyo wa fii lafd midna aan dhihin wa fii riwaaya wuxuuna u kaxeeyey ka xadiiin waaxidin inuu yahay waana in la baraajiyo munaasib wey wabittaali alimaamu tirmidi wuu daciifiyaa xadiidka nawowina asaguuba ku dhaxayba sharxulmuhadabku ku daciifiyey الطبيان في آdاaب xamلة القرآن buu ku ضaciifiyey الkhulaaصة في أxad الأحكام buu ku ضaciifiyey laakiin xaafid bn xajar raxmat ullahi tacaala calayh difaac aad u fiican oo nawowi wadaadu kastoo xadiidka ka hadlay uu meel saaray buu leeyahay baxdi toban bog ah yuu ku gabagabeeyey kitaabkiisa nataij alafkaar fii takhriiji axaadiid aladkaar mujalladka koobaad cafwan labaad mujalladka labaad afartan iyo kow ilaa konton iyo kow alla muraajaciyo xadiid badan baa ku timid xadiidka abi hurayra ibnu cabaas bara ibnu caazib jaabir saxaabi magaciisa aan la sheegin mursal can bacd taabiciin mawquuf calaa bacd saxaaba intaasoo dhan buu isu keenay saniidadu ka hadlay wuxuu leeya xadiidku marka sidaa uu yahay in la daciifiyo degdeg baa ku jira axaadiistu inta soomaalia way taqaanaa way dhihi jireen caamadeenu ilaa minkan way xifdadaa warkaa way yaqaanaan tanaysan aqoonin laakiin subxaana rabbi alaclaada ma yaqaanaan sabixismo warkeeda ma hayaan laakiin alaysa dalika biqaadirin calaa yuxyi lmowta marka la yidhaahdo bala bay dhahayaan caamadu waan soo gaarhaan oyo sidaa yidhahd laakiin wahaabiyada ka dhigtaan u malaynaya ma garanhayo ee waxaa axaadiistaa kale ay ku dareen watiin ayib waay alaysa mxuuaha alaysa allahu biaxkami اlxaakimiin waxay ku dareen wاlmursalaat fabiأyi xadiiثi bacdahu yu'minuun aamantu biاllaahi wbima anzaluu nabig ku dari jira fabiأyi xadiiثin bacdahu yumin waa hawl culuse moogta aamantu biاllah wma anzl alaysa allahu biaxkam اlxaakimiin balaa waana cala dalika min ashaahidiin soomaalidu way yaqaani idinkaa ka dhiga u daaya way fiican tahay faafaahintadan halkaa ka fiiriya ayb calaa aqali taqdiir afartaba saxaabaa ku dhaqmi jirta hadduu xadiidku marfuuca hataa aad naga dhigtaan saxaaba meel geeyaadeen leena oo uu ka sugan yahay afartuba marka waxaa weeyaan meel walbo noocaas oo kale ah waxaa kaaga filan xadiidka xudayfa ibnu mascuud nabigu hadduu qur-aanka akhrinayo oo uu soo gaaro meel tasbiix ka hadlaysa iyo nasiid rabbigay la nasaho sabaxa meel cadaab lagu sheegay ilahay buu ka magangeli jiray meel naxariisii janna lagaga hadlay ilahay buu weydiisan jiray meel istikfaar lagu jeeray yastakfir qur-aanku qur-aan la socotood fahmayso hawluhu baraarujinhaya aad ku danqanaysaad raba inuu yahay laakiin dareeri oo igu suu dhammaadka iyo ayad reebka hawshu ma aha jawaaز ااktiصaar alى اfaatixa wadaadda mucaasirina intaasu nawwi sheegay bay adika ku daciifeen oo ku galeen baxiga xaafid bn xajarna way ka ilduufeen hadday akrin lahayn waxaan u malay inaysan ka murmin qadiyadda ayada jawaaز ااktiصaar alى اfaatixa faatixa in lagu gaabsan karo oo salaadaha markaad tukanayso qur-aanka aad ku tukan besaad faatixa ka dhigi karto oo suurad kale in la raaciya aysan waajib ahayn muqadimada baabka intaynan gudagelin hoosta khilaafka fuqahada jumhuur ahlicilmi sida baabka ku qoran bay u badan ama fasalka uu sheegay waxaa bannaan in lagu gaabsado faatixa keligeed wa hada madhabu jumhuur ahlicilm laakiin saxaabo iyo fuqaha kalea waxay qabaan faatixa in suurad la raacsho mooyeen ma soconayso hawshu waa waajib in faatixo suurad la raacyo yidhaahdeen waxaa ku tegay amiiru اlmuminiin cumar bn khaaab wabnihi ama wabnuhu cabdullahi bni cumar wa caliy bn abi aalib wa cuثmaan bn abilcaas saxaabo waxayn haynaa afartaa wadaad waxay dhihi jireen suurad in la raaciyo faatixada waa waajib wadaadaha intoo kale waxay leeyiin waa sunno waana laga tegi karaa bacdu lmaalikiya ra'yigaa qaba inay suuraddu waajib tahay faatixa in la raacsho waa riwaaya can imaam axmed warajaxahu shawkaniyu fi nayl اawطaar wa bihi qaala muqbil ibn hadi اlwaadici raximah اllahu tacaala sidaas bay wadaadaha ku tageen waxayna deliishadaan xadiidkii musii'i salaatihi ee ahaa markaad salaadda u istaagto ninkii maxaa lagu yidhi fasalli fainaka lam tusalli maxaa loo sheegay ninkaa waxay salaadda ku asixi lahayd maxaa la yidhi faata akhri wamaa tayasara macaka min alqur'aan waxaa ka daran xadiidka abi saciid alkhudriy amarana الnabiyu salى اllahu عalيه alي wasalam an naqra'a bifaatixati اlkitaabi وma تayaسara وفi اlbaabi أxaadiiث وaaaثاar idan inahaasay ku dhegeen wadaadaha warkood war sahlan ma ah laakiin صaxaabo kala agga fadhida xadidka abi hurayra muslimiin buu marka salaada ka baxay wuxuu hi wixii nabiguna maqashin jiray waa idin maqashinay wuxuu siraystay waan siraysanay faataxa ninkii suurad ku dara fahuwa afdalu ninkii ka taga faataxa bas ku daystoon suurad ku darina faqad أجزaأad canه wax ka daba hadlana waa la waaye saxaaba badan baa sidaas jumhuuru saxaaba waa taabiciin sidaad qabteen weeye wadaadaha warkooda inaad maqashaanna waa muhiim ilan kitaabku salaad buu ku saabsan yahay salaada waa iska wadato oon adugu iska nitoxsan ma ahee waa inaad ogaato salaadda warka ku jira iyo ninba wuxuu ka qabo hadday la yidhi waa waajib lagama tegi karo niman naydhen waa laga tegi kara maxaa kuu roon intaad kari karto faataxo suura daba dhig say salaadaad u noqoto muran la'aan waa tahay wa kaana mucaadu wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal radi allahu tacaala canhu yusalii kii tukada maca rasuuli laahi sala allahu alay wasalam alcishaa alaakhirata cishaha dambeeye een maqribka ahayn uma yarjicu waa soo laaban jiray oo reer bani salimiya xaafadu masjid ku yaallo imaamka ah buu ku soo noqon jiray fa yusallii biasxaabihi xaafadiisiibuu tujin jiray wey saxiibadii fa rajaca laylatin habeen buu soo laabtay nabi maxamed baa cishaha asaguna wuu daahay oo xooguu soo yar hasaaway kadibna xilli seexadba lagu dhow yahay yuu masaajidka yimid idan wuu tujiyey fasallaa bihim waa tujiyey wa sallaa fatan min qowmihi nin dhallinyaro tolkii ka tirsan reer bani salim nin ka tirsanba oo sulaym la odhan jiray nin sulaym la odhan jira saxaabiga ku shiiday uxud uxud buu ku shiiday oo min bani salima reer bani salima ah ayaa yaa tukaday asagoon la tukaday yuqaalu lahu sulaymun la yidhaahdo falamaa taala cala alfataa falamaa aala muaad qraata wey aalay ka dhigan tahay ama falamaa aala alamru cala lfata arintii markay ku dheeraatay mucaad idan nin fahmaysan weye salaadiibu galay qiraa'adii qur-aankiibuu dheereeyey falamaa aala cala alfata insarafa waa ka baxay wuu goostay wey niyat lqaci baa loo baahan yahay shaaficiy ku leeyihi waxba lama baan waad ka dhaqaaqi kartaa maxaa niyat lqaca markaan dhaqaaqa go'aansaday baabaa niyeystayb mota niyad in wax kale laga dhigo markaa arti imaamku wuxuu wada inaadan la socon karin xanuunna ku hayo soo gacaanaysa mislaad ka dhaqaaqdo niyaysa tayba niyo kale loo baanaba dee niyo kale looma baano insarafa waa ka baxay salaadii buu ka gadoomay fasallaa wuxuu ku tukaday fii naaxiyati اlmasjidi masjidka dacashiisa gees buu iskaga tukaday wa kharaja waana baxay wa akhada wuxuu dhab yidhi bikhutaami baciirihi rirtigiisa hogaankiisa riti baa meesha noogu xidhnaa baa laga yaaba nin maantao dhan beer soo shubhayey beer soo waraabinhayo oo kala duwhaya oo geed qacdahayay oo qashinka ururinhaya ama soo goynhaya oo rafaadsan oo yidhi alxajara bicusfuurayn hal dhagaxa laba shimbirood ku dilatid hawsha adduunyana waad soo qabsatay ceshina bal aad jamaaca ku tukatid yuu macaad ka kala tuuray macaad baa ka kala tuuray waindalaqa waana iska dhaqaaqay wadaadkii falamaa sallaa mucaadu mucaad markuu tukaday dukira daalika lahu arrinkii baa loo sheegay cali mucaado nin baa adoo taagan oo qur-aanka dildilinhaya iska dhaqaaqay nin jamaaca ka dhaqaaqayna xilliga saxaabada far baa ku godnayd mutaham munaafiq bal ninka ka hadhay tuhmi jireen ayb fa qaala wuxuu yidhi mucaad ina haada bihi la nifaaqun ninkaasa waxa uu sameeyey waa munaafiqnimo ina haada bihi la nifaaqun nifaaq bay ku tahay falku sameeye falkan uu sameeye nifaaqnimay ku tahay riwaayo kale wuuba caddeeye munaafiq weeye buu hi la ukhbiranna rasuul allah rasuulka ilah baan walle u sheegahayaa buu i biladii sanaca wuxuu ku dhaqaaqay oo sameeyey wadda xun buu noo jideeyey waan u sheegahayaa buu wiilkii baa asna loo sheegay hawsha ninkii beerta soo waraabsaday ama ritiga watay ana aniguna la birana rasuul lahi bladii sanc wale anigua nabi maxamed falku wuxuu nagu dhigay mucaad baan u sheegahayaa mucaad baa nagu qur-aanka nagu baranhayaa bui balaayadu nagu dhiga isna waa haystaa wadaadda waxaa jira ma ogtahay mucaad qur-aanka waa xifsanaa weliba min axfad الnaasi buu ahaa laakiin niman waxaa jira qur-aanka nagu muraajacaysanaya oon ku baabaanay mararka qaarkood hawlaha la joojiyo qur-aanka aad dadka salaadaha lagu tujinayo waajibkaan ka hadlaayaa in yaroo koobanoo si fiican u xifsan tahay ka dhig haddii kale waleel iyo waduxaa baa na yaqaana iyo arayta ladii baan isku fiicanna waxbaana aafaynina ayb waan u sheegahayaa bui micmanaa muslimiinta in loo fudiya salaadaan u jeedaa muhiimaddu maa inaan qur-aanka qaybna quursanaya qaybna nabgala faqadow calaa rasuuli illaahi faqada yaa baa ku fiicnayn lahay ila laba saxaabi baa ishaysheen rag baa isma hayaane dhibba ma laha waxay ka dhigan tahay middaas nin walba xertiisi baa la socota wey <laughs> laba wadaad baa isaya soo maaha nabigaa loo xukuntama haya keligood ma socdaane warku waa ballaahan yahay wey faqadaw calaa rasulillah rasulka ilahi bay ku soo kallehe fa akhbarahum mucaadun mucaad baa nabiga u sheegay biladii sanaca alfataa ninka dhallinyarada wuxuu sameeyey oo salaadgoosiga ah faqaala alfataa wuxuu nabi yaa rasulla rasuulka ilaahayow yutiilu lmukta cindaka waa la weydiiyey gartibu nabigu qaadahaya hawshii nabiyu illahu daawud ma aha hawsha marka gartibaa adu maxaad haysaabaa lay nabi alle wuxuu yihi yutiilu lmukta nagaashuu dheereeyaa cindaka adiga agtaada nabi allow waad xadiis oo diin baad sheegtay macadow kugu soo daahaa salaada cisho kula soo tukan axaadiista sheegaya hasaawuhu qayb ka soo qaadan kadibna xilli dambeo saamin leyl ah yuba soo dhaqaaqahaya yuiilu wuu dheereeya almugta nagaashaa cindaka uma yarjic soo laaban fa yuiilu calayna qur-aanku nagu dheerayn buui saa darteed waan xamili waay waanaan daallanaa rawaaya kale gu beer baan ka yimid sitibaa meel igu xidhnaa waan degdegahayey marka naftaa ay qabatay bu mk iska dhaqaaq nabi allow munaafqna mihi weligiina ma agmarin bu macaad iga qaba waa iga gardaran yahay nabigu macaad bu isku roy garti baa caddaatay macaad laga inuu garar daran yahay baa caddaatay dulanku inuu macaad wadaa caddaatay baashu ma aha muxuu ahaayey ragga fooda u kala qaaday sidii reewaamaha reewaamaha waxaa laga sheegaa markii laba nin isqabtay reeaf madow iyo reeqooqaane iyo ilaa dadkan waamada degoo dhan waxaa laga sheegay kismaayo iyo agaarkeeda un wixii un kenya ka rogan adugu waxba yaa hadda laysqabsanine eedo badan baa isoo gaadhay waxaa waxay marka laba ruuxoo is haysata ree ree joorayga xataa ree ijaariya warka ayagu waa laga sheegay marka laba ruuxoo is haysato oo isku dhiban la arko waxaa la dhihi ragga fooda u kala qaada la kala xukumi maayo kanaa la dhegaysan waa la dhegaysan allayla warkaad waa quruxsan yahy aduguna adna waa quruxsan yahay ragga hadda waa isdilaha intaysa istooreeyinun muddaha laka dhexgalo maalmaha lakayar shalshaliye ku leeyihin war dadka in la kale ukumo wey oo le adaa gar daran adna waad saxan tahay iyo hebelow joog adaa idin darane marka haddaan la isqabanin maxaa soconaya marka waxaa wey waxay ay u yaqaana ragga foodda ha loo kala qaado foodda ha loo kala qaaday lakiin aan la kala xukumi oo maxaa dhacay haddii la kala xukumay dhn hadhow ninku xuqdad buu qaadi hadhowbu shaay iga goosanoo koobka shaay i sulmaayo marka raggu kulli tol weeye haddee ragga waa in la kala dhaqaajiye reer galbeedku ayagu waxay yidhaahdaan waxaa tol loo yahay nin gardaran qabashadii iyo nin go'moon garashadii nin go'moonoo dhiban oo ay baahi hayso ama hawl ku taagan tahay islaana ka umushay biixida ka kala haaday in la garto wax loo qabto oon laga sugi intuu baryootamo ay masaajidda ka istaagaan lala sugay saasaa tol loo yahay sidooduba iyo nin gardaran in la qabto wali waa gardaranta waryaa qawaaciddaas way fiican tahay ka fiican reewaamaha <laughs> maxay kaloo sheegeen ya roonay ku dambayn roonay ku dambaynna ah, waa la sheegay warkaana waan maqlay waa la dhegaysan karta soon lagxuma roonay ku dambayn roonay ku dambayn maxay tahay rag kala saati <laughs> war inaan balaa haddii la kala rooraan ayagaa soo kala hadhi lahaa mar horeba geed iyo gar bay yimaadeen xugun bay rabaan salaamaad nabigu marka mucaad buu isku rogay fa qaala wuxuu uhi afataanun anta yaa mucaad mucaadoo ma fidno wadaa tahay fudnoole dadka ummada jamaacada iyo diinka necbaysiin miyaa tahay afataan anta yaa mucaad mucaad dadku nabigu u jeclaa wey nin dhallinyaro ka jecla waa yar yar buu diinta qaatay fuqahada saxaabaduna ahaa waa diray markuu saxaabadiisa saa u dhexqaaday culimmadoodii yuhuud uu u dirayey reer yaman fadhiyey asaga u ka dhigay aclamu saxaabati bilxalaal walxaraam inuu yahayna xadiid baa ku yimid in culummada muslimiinto dhan ba aakharo marka ilaahay loo tegay asaga uu ka horrayna xadiid baa ku yimid markuu nin sahlan ma aha isagoo sidaa ah markay baashu garo tagto garo allay taqaanaa la yidhaahdaa ma aha ninkaas jecesha u leexi dejiifiyaana banaan hawsha maa sidii wadaadka laga sheegay la yidhi beerbaa loobaa beerka shawadaadu ka war muxuu yidhi baa ul dheer intii la qotamiyo ilaa sabuullah iyo masagada laga buuxiyo ha la wado xalin sheekhu nin baa dhafku dhawa sheekhow lo'daadi ku jirta usha in la jiifiyo waa bannaantahay oo sabuullaha saa <laughs> warkana waa la sheegay warkana wadaadaha loo durxulaya mar leeyahay way badan tahay lajifyaro bannaan meelba meelo badan bay gashaa iska ilaaliya wa qaala liree magaalku reewaamahay ku dhaqan yihiin ree magaalku ree reewaamahay ku dhaqan yihiin iyo roonay ku dambayn bay ku dhaqan yihiin dhaqankaasay leeyihin way adag tahay gar inay gooyaan oo la kala baxo aagadam xogdhe culamada u geeya marka iyagu rafaadaan oo ay kala cabsadaan culamada u geeya mar horma iska soo awilaan culmaa iskale hawshee yaa iyaga u dira wa qaala lilfata wiilkiina wuxuu ku yidhi wiilkiibuu rabaa inuu ogaado qaabka u tukado nabigu u fiirso looma dirsanin suubanuhu sal lay slam marka dooda la fiiriyo inuu qodqodo uu dabagalo saxaabigii ansaariga ahaa ee reer bani salima qaabka u tukanaya laakiin maadaama salaadii ka dhaqaaqay mucaadna uu dacwo keenay mucaad markii garta laga xukumay la canaantay waxaa la yidhi bal aduguna kaale qaabkay u tukataa ninka caalimka waa laga rabaa meeshuu dareen ku jiro inuu aayar dabagalo waxsaxo ila salaad weeye wuxuu yidhi kayfa tasnacu anta ya bna akhi kayfa tasnacu anta adugu seed u tukataa ya bna akhi adeer walaalkay wiilkiisiio waa laqba tarjumo xarfi awe ah lama baana adeer wey af soomaali adeer yaad u tahay ilmuhu walaalkaa dhalan soo ma ahaadi adeer weyahaadi aniga ha i laqbayna ha dhihin wiilku walaalka dhali wiilkiisiyo walaalkii wiilkiisiyo yani waa tarjumo xarfi ah macnuhu waa adeer wey adeer adugu seed u tukataa nin dhalinyara nabiguna waa waayeel idaa sallayta markaad tukanayso maxaad samaysaa qaala wuxuu idhi saxaabigaas wa hada bayt اlqasiid intuu sheekhu ka rabana waa intan muxuu soo baabaysta sheekhu jawaazu اlikhtisaari cala alfaatixa ku soo yidhi in faatixa base lagu tukan karo wuxuu yidhi aqra'u bifaatixati اlkitaab nabi maxamedow faatixan akhriyaa وأsأل اللaه الجaنة جannaa waan weydiistaa ilaahay jannaan ka tugaa on ka baryaa وأcuudu bihi min النaar naarna waa ilaahay ka magan galaa وإنii laa adri anigu ma ogi oo ma aqaan maa dandanatuka hunuhunuda nab allo waxay tahay adu waa tukata wax badan baad akhdaa waa ku armanku daba taagana nab allow laakiin waxaad adu daldasho anu ma aqaan bu wadandanata mucaad iyo mucaad wuxuu daldala u garan maayo dandanadu waa hadalka aadan maqlaynina xagganna kuu shanqarhaya ruuuuskaafognooni baa laa halkan maxaa ka yeeli guri adoo dul maraayaad xamxamta maqliyo haddaad xamxam yahayna waa xamxam hadalkii danankiisa haddaad maqlayso oo xagganaada fahmayn honuuni baa la yidhahdaa hadduu kaafogya danaani baa la yidhahdaa hadduu yahayna danaani baa layidhahdaa marka wixii kala duwan wa innii anugu laa adri ma garanhayo ma ogi maa dandanatuka waxay tahay nabi allow qur-aankaad akhriday iyo dikrigaada macnuhu intaasu shacbu ujeedaa iyo wa dandanata mucaad garan mahayo faqaala rasul lah wuxu sal innii anugu wa mucaad iyo mucaad bnu jabal xawla haatayni labadanaan ku dul wareegnaa buuri labadee in ilaahay janno la weydiisto naarna laga magan galo aw mase naxwa daa kan xaggiisaun baan ku dul wareegnaa kan xaggiisa waa maxay ilaahay in la magan galo naar laga magan galo jannana laga tago laga baryo idan waxaa u dhiman wiilkii waxaa u dhiman hawshii lagu tuumay ee munaafiqnimadii lagu dhajiyey buu ka garramahaya faqaala اfatى wuxuu hi wiilkii dhallinyarada aha walaakin nabi alla hase yeeshee sayaclamu mucaad mucaad wuxuu ogaan doonaa idaa qadima اlqowmu gaaladu markay yimaadaan gaaladu soo duushay la sheegay markay yimaadaan madiina dusheeda ayuu ogaan doonaa buu kaanaga munaafiq ah waqad khubiruu waxaa loo sheegay oo soo gaadhay war xogta la keenay ka mid aha ana alcaduwa cadowgii gaaladaha qad atow inay yimaadeen inay soo dhow yihiin oo madiinaduulaan lagu soo yahay baa warka la hayay xilliga hawshu dhacdee mucaadi isku dhaceen wadaadku col inuu soo socday ka warhayeen marka wuxuu ihi marka colku yimaado yaa la ogaan bu ninka anaga munaafiq munaafiq maxaa lagu yaqaana inuusan jihaadin jihaadkana ka cararo marka inaan anugu munaafiq noqdo salaada siaan oga carar jihaadka oga cararo iyo in aan noqdo nin duruuf haysatay oo mu'min oo mukhlisa ah, maalinkaasay kala caddaanbu qaala wuxuu ihi saxaabigii faqadimuu gaaladii baa cadowgi baa yimid fastashhada alfataa ninka dhallinyaradaabaa shiido waa dagaalamay waa shiiday riwaaya xadiidku uu leeyahay markii gaaladii la keenay macaad buu raadsadayba tu seeftiisi ka bixiyey wuxuui macaado ina keen waakii maantay sooran tahay oo adigii haystay aan kala baxnay markii la tegey macaad safki ragga dagaalamay baa safkii la tegey buu i macaad safka ka soo bax hore u soo bax ina iyad hore tegaynaa ciidanka muslimiinta ha la joogin taqadam yaa macaad fataqadama alfataa watahara macaad buxraayo ku timid ninka dhallinyarada hore u galay waa shiiday macaadna asag wuxuu ihi balaayaa kugu dhacday meesha meesha aad gashay ma geli kara buui muxuu idhi anas sacad bn mucaad muxuu yidhi sacad cubaadu ahaa sacad binu cubaadun ahaa maan jecla misana mucaad buu ahaa maalinkii uxud wuxuu yidhi wuxuu anas nadar uu sameeyey aniguna ma xamili kara bu raggu mogta isku adeeg ma aha adoon munaafiq ahayn oo geesi ah geesigaa kala geesisan geesi caadi ah iyo geesi aashaauddirir ah iyo geesi tariiq baa la kala yidhahda af soomaaliga geesu tariiqu asagu ma kala danka ma laha waxbaa dhacay wuu ordi burku qaadan balaay ha ka dhacdo kun ha noqoto meeshuu meydku haddaa taado waa marqaamiba dhiigga markuu arkuwa marqaami wuu waalanba kaa geesa tariiq ba waa la qabta marka dagaalka la jooga waa la cedcedhaa ummaddu aafayn nina waa nin firiya xaaladu say u socoto ciidan ma kula joogaa xaalad hulsay tahay rag ma haysataa meesha meel lagu dagaalami kara ma tahay waa nin xaaladda qiimeeya ninkaas ragga u fiican marka caskari lay ninkaasa ragga u fiican marka geesiga waxaa loo yaqaanaa geesi aashaaddirira kolba xaalad salaad say kuu qabata loo tukadaa dagaalkuna su kuu qabtaa loo tukadaa awlaha dadka yaqaan hala weydo aniga waxaan xaraf baan laqbaystaa faqadimuu waa soo galeen fastashhada alfata wiilkii baa shahiiday faqaala rasuululaahi sala allahu calayh wasalam nabiga garta weli kama hadhin hawsha haddaad bilowdo waa ina la dhamaystira la rabaa bacda dalika limucaad wuxuu ku yidhi maa facala khasmi wa khasmuka maa facala muxuu ku beeqaamay khasmi ninka aniga ila dooday gobonimo wey nabigu asagaa isa hormarsha u fiirsa hadda waa ninkaad ishayseen maxaa xagee ku dambeey ma dhihin nabigu wuxuu rabaa inuu garta isku daro iyo ragga la haysto asagaana iska bilaabay ruux mugta waxbaa lagu laraa neefka marka la kaxaynayo neef baa lagu luqan qabtaa nin markaad maagan tahay nin baa lagu laraa aad og tahay inuusan kaa didaynin marka wuxuu idhi nabigu war ninkii aniga haysta adna ku haystay muxuu ku beeqaa maa facala muxuu samey khasmi ila doodahay iyo wa khasmiga kii kula garramahay qaala wuxu uhi yaa rasuul allah sadaqa allaha ilaahay buu u run sheegay wa kadabtu anna waa been sheegay bu sadaqa allaha wa kadabtu waad fuday shidi maysid anna waan been sheegay raganimaa la yidhahda garta ninka qaata garta marka lagaa hela inaad qaadato waa raganimo waana iimaan waxaaba ka daran isagu wuxuu ilaahay buu run u sheego waa shiiday anna been baan sheegay oo waan shiidi waaye maxaa caddaynay ustushida buy daliilka uu daliilsanayay in ninkaa uu runlow ahaa macaadna uu khaldamo been sheegay wuxuu yidhi wuu shihiiday fashahaadatuhu tusadiquhu inuu saadiqiya run mumin mkhlisa yahay aniguna aanan fiicnayn taas tamucaad waa tawaaduc dhib ma laha uu ijtihaaday waxba looma haysta wuu tawaaducay ayb laakiin meesha waxaa ku jira ninkii halgan ku shiiday sidaa naftiisa u hura inay munaafinima ka dheer tahay ayb marka waa shahaado aad culus wey maqraati aad culus waxaa iga khuseeya xadiidka hadda maxalu shaahidkiisu oo ah inuu saxaabiga ku gaabsan jiray bifaatixati اlkitaab laba war baynu ka leenahay warka koobaad waxaa weeye xadiidkani waxaa la tafaruday wadaad la yidhaahdo yaxya bnu xabiib alxaariثi yaxya bn xabiib alxaariثi can khaalid bn اxaariث can khaalid bn xaariث can ibni cajlaan can cubayd اllaahi bni miqsam can jaabirin xadidku wa xadiiu jaabir abu daawud ibn khusamiya bayhaqi baa sidaa ku warsha ninka la tafaruday qaabka u sheegay in saxaabiga ansaariga oo faatxa bas akhriyi jiray ilaahna naar ka magangeli jiray jannana weydiisan jiray nin xifdi badan maaha waa nin saduuqa yaxya bnu saciid alqaطaan baa xadiidka wariya can ibni cajlaana can cubaydillaahi bni miqsam can jaabirin walam yadkur xadiidka qaabka uma sheegin faataxa basaan ku gaabsadana ma dhihin waan akhriyana midna ma dhihin marka riwaaya yaxya bn saciid baa ka xoog badan midda sheegtay taasi waa bushi meesha ka yimid waxaa kaloo meesha ku jira ishkaal kale xadiidka jaabir waxaa laga wariyaa min ariiqin aakhar oo usaamata bnu zayd can mucaadi bni cabdilaahi bni khubayb can jaab bni cabdilaah oo odhanhaya nabigu wuxuu yidhi wa kayfa sanacta xiina sallayta saxaabiyow markaad tukatay salaada goosatay seed u tukatay qaala qara'tu bifaatixati اlkitaabi wa suuratin iyo suurad baan akhriyey sheekhun wuxuu u daliishanayey in wadaadkaas sulamiga ee fataha uu ku gaabsaday faatixo xadiidku ariiq kale uu leeyahayna inuu faatix suura ku daray baa ku cad uma qacadtu watashaahadu ila akhir اxadiid xadiidkaas marka riwaayadiisaas bazaar baa soo saara fii musnadihi wuxuuna ka yidhi hayami rijaalu اlbazaar waa rijaalu صaxiix khala mucaad ibn cabdillahi bni khubaybin wahuwa iqat walaa kalaama fiihi muxaqiqana wuxuu yidhi isnaaduhu صaxiix intaasi waa laba mulaaxado mulaaxado saddexaad oo ku jirta falka uu sameeyey ansaariga sulamiga uu sameeyey waa min waqaa'i اlacyaan waxaana dhici karta wadaadkaasi yidhi laa adri maa dandanatuka walaa dandanatu mucaad inuusan aqooninba faatix wax ka badan marka xadiidku xujo ooma aha in faatixa keli lagu gaabsan karo saddexdaa mulaxadaa ku jirta kow waa min waqaa'i ilacyaan laba waxaa la tafaruday yaxya bnu xabiib alxaariti ruwaad kalena khilaaftay saddex xadiidku riwaayo uu leeyahay baaba sheegtay in saxaabiga uu ku daray faatixada uu suurad raacshay laakiin sheekh waxaa kaga filan lahayd axaadiid kale uun hoostuna ku sheegay xadid ibnu cabaas hoostu ku sheegay baa kaga filan oo asagu hadda kor uu taxsiiniyey haddana uu daciifiyo waan ka noqo taxsiinku uu leeyahay xaafidna xajarna nataaju afkaarka mujaladka koobaad afar boqol labaatan iyo sideed uu ku taxsiininayo iyo xadiidka barirana soo sheegnay iyo inuu madhab jumhuur saxaaba yahay ayib inahaasaa kaga filaan lahayd aljahru wاlsraaru fi الsalawaat waxaa kaloo ku intaan xadiidka ka tegin cinda ahli cilmi xadidkan ka qaataan iyo xadiidkii cumar iyo xaatim udhexeeyey iyo tii udhexaysay us bn xudayr iyo sacd bn cubaada iyo howlaha lamidka ah ruuxa muslimka ah hadduu ruux muslim faasiqnimo ku tuuro ama gaalnimo ama munaafiqnimo waxyaaba u muuqday darteed waxba looma haysto waa mujtahid mutaawil ah dhaqamo gaalaad ku aragtay dhaqan munaafiqnimo dhaqan faasiqnimo markaas tiri munaafiq baa tahay faasiq baa tahay gaal baa tahay wax kuu muuqda darteed culummadu xadiidkan xadid kale waxay ka qaateen ninkaasi waa bal ajir baa laga siin hadday daacadnimo ka ahayd oo ninkan iska xuma aysan ka ahayn oo diin difaaciy alla u dhowow iyo ninka munaafiqa warkiisa caddee oo gaalka sheeg oo faasiqa shaarka ka jexjex ay ka ahayd oo hebel ku xumi ka ahayn ajir buu ka heli inuu ku dambaaba iska badbaaye hadday saydabdarre iyo aflagaada ka tahay aan diinan ku dhisnayn dembi baa looga qori inuu ku faasiq noqdana waa laga yaabaa inuu asagoo ku manaafiq noqdana waa laga yaaba inuu asagoo ku gaaloobana waa laga yaabaa aniga hawshaas oo tilmaam inahaana wadaaduhu way ka qaataan baabuljahru walisraaru fi salawaati alkhamsi wagayriha aan intaa yartaa ku daro iska yartahay aljahru in qur-aanka kor loo qaaday iyo wاlsraaru in hoos loo dhigo fi salawaati اlhams salaadaha shanta iyo wagayriha salaadaha shanta kuwaan ka ahaynba ayib wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yajharu biاlqira'ati qira'ada kii la jahra fii salaati الصubxi buu la jahri jiray kor buu u dhigi jiray wa fi ragcatayni labada ragcadoodna kor buu qur-aanka u qaadi jiray aluulayayni horeeya oo min almaqribi ka tirsan iyo wlcishaa cishaa cishaha labada hore iyo maqrib labada hore inta salaada kor baa qur-aanka loo akhriya waa taqaanaa wayusiru wuu siraysan jiray biha qiraa'ada fi الظuhri wاlcasri duhurka iyo casarka ilaa iyagoo afartu waa la siraystaa iyo wاثaaliثaةi min almaqrib ay fi الظuhri wاlcasri wاثaaliثaةi min almaqrib iyo ragcadda saddexaad ee maqribkana qiraa'ada wuu siraysan jiray iyo wlukhrayayni labada u dambayso meel cishaa cishaa ka tirsan intaaba hoos buu dhigi jiray xadiid badan baana ku timid wa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwii garta qiraaatahu nabigu inuu quraan akhriya inuu aaminsan yahay maxaad ku kala sooci jirteen fii maa yusiru bihi qur-aanku siraysanayo ama salaadaha uu qur-aanka siraysanayo biiraabi lixiyati garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa ruux ama garhka weyn markuu hadlahayo inuu dhaqdhaqaaqaya markuu hadlayo waa dhaqdhaqaaqa afkiisa arki oo garhkiisa dareemi oo u kaasa biiraabi lixyati garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa baraambarkiisa ku garan jireen inuu wax akhrinayo xataa habaa siraysteen wa biismaacihim maqashiintu nabigu maqashiin jiray iyaahum ayaga alaayata aayadda axyaa mararka qaarkood mararka qaarkood aayad baa kaa soo bada adoo hoos u akrinaya iyo hadal mar kor kaaga kacaya nabigu markaa ama u qasdo ama yuusan u qasdin marar badanna wuu qasdi jiray say u ogaadaan nabigu inuu quraan akhrinayo wa kaana yajharu biha qiraa'aduu la jahri jiro qur-aanka kor u qaadi jiray aayadan ku noqonaya fii salaati اljumucati wاlciidayni wاlistisqaa'i wاlkusuuf salaada jumcada labadeedaba wlciidayn labada ciidood d ciidda carafiya ciidda mxuu ahaayey soonfureed iyo wlstisqaa'i roobdoonka salaadiisa walkusuufi dayaxmadoobaadka iyo qoraxda madoobaadka galabta intaa haynoo joogo wabilahi towfiiq